bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb العaalamiin ثuma الصlaaة والسlaam عlى rasuuli اllahi الأmiin وعlى آlih وصxaabatih أجmaعiin faxadaثnii jamc min الشhuyuuخi aakhiruhm shaykhuna الشhaykhu صاlح bn cabdالlahi الcusaymi غafar allah lah wlahm جamiعا bإsnaadi kuli minhm إlى sfyaan bn cuyayna can amr bn dinar can abi qabusa mowla cabdillahi bn camr اlcaas can cabdillahi bn camr اlcaasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllah عlyh walih wslm alraaximuuna yarxamuhm الraxmanu irxamuu man fi اlardi yarxamkum man fi الsma wmin طrائq الraxmati raxmat اlmucalimiina bاlmutacalimiina biiqra'ihim usul اlmutuun khasة usul xadiiث اlmustaفى wالrasuul اlmujtabى slى اllah عlyh wعlى آlih وصxaabatihi أجmaciin liyafuuzuu bsacadaة اlcajl wاlأjl fahada huwa almajlis aلthaamin min majalisi iqra'i wa sharxi kitaabi tadkirati الsaamici wاlmutakalim libn jamaca caleyh raxmat اllah fi leylat الاثنين الثامن عشر من شهر ربيع, ربيع الأخير عام 1438 هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ودرسنا اليوم سيبتدئ من النوع السابع مجلس كان ومجلسكي سديداد مجالس الدلمركة إشارة كوبا ee kitaabka tadkiratu اsaamici wاlmutakalim lilxaafid ibni jamaca calayh raxmat ullah waxaan ku soo jirnay fasalkii saddexaad ee u dembeeyey fusuusha aadaabta looga baahan yahay caalimka ama qofka dadka cilmiga bara mucallimka sheekha caalimka mudariska iyo waxaad tidhahdaba marka waxaan maraynay fasalka saddexaad fasalka saddexaad nawci koobaad kan labaad kan saddexaad kan afraad kan shanaad kan lixaad waan soo marnay annawcu saabicu nawca toddobaad oo waxyaabaha looga baahan yahay qofka mucallimka ah ama mudariska ama caalimka ama sheekha ah looga baahan yahay inuu kula dhaqmo ardayda uu kula dhaqmo idaa faraqa hadduu ka baxa ashaykhu shaykha hadduu ka baxa min sharxi darsin darsi sharaxiisa hadduu ka baxa falaa ba'sa dhib ma lahan biarxi masaa'ila mas'alooyin inuu soo tuura ood soo bandhigo masaa'ishaasoo tatacallaqu ku tacalluqda oo ku xidhiirto bihi darsiga asaga ku xidhiirta weeyaan cala alabati ardayda uu ku tuuro oo ardayda uu weydiiyo yamtaxinu isagoo ku imtixaama bihaa su'aalaha ayaga fahmahum fahmigooda iyo wa dabtahum sugitaankooda cilmiga ay sugeen limaa shurixa shaygii loo sharxay lahum iyaga faman dahara qofkii ay ka muuqato oy ka caddaato istixkaamu fahmihi fahamkiisa inuu xoogaystay lahu darsiga bitikraari alisaabati haleelitaan haleelitaan iyo asiibitaan u asiiba noqnoqoshadeed fii jawaabihi jawaabtiisa uu muxuu ahaa inuu asiibay od haleelay la gartay laguna gartay noqnoqoshada jawaabta saxda ah inay soo noqnoqoto ay qofka asaga ama ardayga ka soo noqnoqoto shakarahu wuu mahadnoqoyaa wu ku shukrinayaa waman lam yafhamu qofka aanan fahmina talaafa wuxuu u dhimrinayaa talaafa wuu dhimrinayaa fii icaadatihi ugu celintiisa casharka isaga lahu isaga imaamku wuxuu leh caleyh raxmat ullah sheekha markuu darsiga dhammeeyo haddii wakhti uu soo hara dhib ma lahan ayuu leeyahay in su'aalo qaar ardayda uu weydiiyo oo hebelow taa ka warran hebelow taa ka waran hebelow taa ka warran mas'ale fulaan maxaa laga yidhi wamaa ilaa dalika waxba dhibaata ma lahan ayuu leeyahay arrinta ayada wuxuu ku imtixaamayaa fahamkooda iyo cilmiga siday u sugeen ama darsigii siday u fahmeen imaamku wuxuu leey caleh raxmatullahi qofkii ardayda ka mid ah oo cilmigiisa inuu xoogaystay iyo fahamkiisa la ogaado maxaa lagu ogaanayaa su-aashii la weydiiye ama dhowr toban suaalood haddii la weydiiyey dhowr su'aalood ayuu mar kale aniga intuu yidhaha ayuu kadambe sidii saxdeed kaga jawaabaya qofka isaga marka sheekha ama mucallimka inuu ku shukriyo ood yidhaahda jasaaka allaahu khayran wax fiican baad samaysay abaalkaada allaha weyneeyo iyo wixii la mid a ah inuu yidhaahdo dhibaato ma lahan wayna fiican tahay weeyaan waman lam yafham qofkii aanan fahminna qofkii aanan fahminna isagoo si dhimrin la ayuu macnihii saxda ahaa u sheegayaa si uu fahamsiiyo walmacnaa qasadka iyo ujeedka biarxi lmasaa'ili su'aalaha tuuritaankooda iyo su'aalaha ardayda weydiintooda qasadka laga leeyahay iyo ujeedka laga leeyahay wuxuu yahay ana aaliba ardayga rubbamaa waxaa dhici karto istaxyaa inuu xishooda min qowlihi orahdiisa iyo hadalkiisa lam afham ma fahmin markii la weydiiyo la yidhaahdo masalada ma fahamteen lam afham ama maxay tahay lam afham inuu yidhah inuu ka xishooda laga yaabaa ama ma fahamteen lam afham inuu yidhahdo ka xishooda wlmacnaa qasadka biarxi اmasaa'ili su'aalaha loo weydiina ana aaliba ardayga rubama waxaa dhici karta istaxya inuu xishoodo min qowlihi qowlkiisa uu yidhaahdo lam afham sheekhow casharka ma fahmin muxuu u leeyahay afar sababood oo soo socota mid ka mid ah inuu culayska ku celcelinta ka dulqaado tan labaad xishood uu ka xishoona dadka fadhiyo tan saddexaad in darsiga socday uu sabab u noqdo inuu dubi dhaca tan afaraad wakhtigoo cidhiiri ah ilaalintiis afartaas sabab awgeed ayaa waxaa laga yaabaa marka la yidhahda hebelow ma fahamtay casharka inuu yidhaahda lam afham ma anan fahmin dadka inuu ka xishoodo ama sheekhii warka inuu ku soo celiyo inuu muxuu ahaa dhib u diido amaba waxaa weeyaan wixii uu muxuu ahaa waktiga ciriirihiis ka baqa amaba darsigii socday oo dheera inuu gaabto intaba waa dhici karta ayuu leeyahay uu noo kanaya imaamka caleh raxmatullah walmacnaa qasadka biarxi lmasaa'ili su'aalaha ardayga la weydiina ana aaliba ardayga rubamaa waxaa dhici karta istaxyaa inuu xishoodo min qowlihi qowlkiis uu yidhaahdo lam afham ma aanan fahmin muxuu yeelayaa ima lirafci kulfati alicaadati ku soo celinta dhibkeeda inuu ka dulqaado cala sheekhi ay can sheekhi sheekh uu ka dulqaado aw lidayqi waqti waqti waqtiga ciriirinimadiisa isagoo ilaalinaa inuu waqtiga ilaaliyo aw xayaan xishood min alxaadiriina dadka fadhiyuna ka xishooda oo ma fahmin oo maxaa kugu dha maxaad fahmi weyd in la yidhaahdo ayaa dhici karto aw kay laa tata'ahara amaba si ayna u dibdhicin qiraa'atuhum qirada kitaabka la akhrinayey bisababihi isaga sababtiis inay dib u dhacdo oo meeshii afar cashar la geli lahaa ama afar bog la akhrin lahaa hal bog ama laba bog lagu gaabsado asna uu sabab u noqdo baqitaan uu ka baqa ayaa dhici karta inuusan dhihin lam afham oy u diid arrinta ayada jahligii iyo aqoon la'aantiina uu sidii u sii wato weeyaan walidaalika sidaa aawadeed ayaa qiila waxaa la yidhi laa yanbagii ma habboona lishaykhi shaykha uma habboona an yaquula inuu yidhaahda liaalibi ardayg inuu ku yidhaahda hal fahimta ma fahamtay ow hal fahimtum ma fahamteen ilaa idaa amina inuu ka aamin noqdo mooyane min qowlihi ardayga qowlkiisa uu yidhaahdo nacam waan fahmay qabla an yafhama intuusan fahmin ka hore hadda qof annaga naga mid a intii aan sheegnay haddii ma fahamteen haddii la yidhahdo jawaabtu maxay noqonaysaa waan fahamnay ay noqonaysaa waxaa dhici karta qof sidii ay ahayd aan u fahmin inuu meesha ku jiro ardayga marka in la yidhahda hebel adiga ma fahamtay jawaabtu waxay noqonaysaa waan fahmay wuxuu ka xishoonayaa hawlihii aan intii qodoboon sheegaynay ayaa inay keensata dhici karta weeyaan walidalik sidaa darteed qiila waxaa la yidhi laa yenbagii ma habboona lishaykhi qofka sheekhu ma habboona an yaquula inuu yidhahdo liaalib ardayga inuu yidhahdo hal fahimta ma fahamtay ilaa idaa amina inuu ka amin noqdo min qowlihi qowlkiisa nacam inuu yidhaahdo haa qabla an yafhama intuusan fahmin ka hore fain lam yaman hadduusan aamin ka noqonin sheekhii min kadibihi ardayga inuu been sheega lixayaa'in xishood aw hayrihi amaba xishood waxaanan ahayn oo intii aan soo marnay i wax la mid a ah weeyaane falaa yas'aluhu ma weydiinaayo can fahmihi fahmkiisa ma weydiinaayo liannahu maxaa yeelay rubama waxaa dhici karta waqaca ardaygu inuu ku dhaca fi lkadibi been biqowlihi qowlka uu yidhi nacam ha uu yidhi limaa qadamnaahu shayga aan soo hormarin awgiis oo min alasbaab asbaabta asbaabta afarta aan sheegin awgeed inuu ardaygu u been sheegaa laga yaaba bal yaطraxu wuu tuurayaa calayhi dushiisa masaa'ila mas'alooyin ayuu ku tuurayaa kamaa dakarnaahu iyo su'aalla ayuu ku tuurayaa kamaa dakarnahu saan horey usoo sheegnay weeyaan hadduu yaqaano ka jawaabi hadduusan aqoonin maba yaqaano fain sa'alahu shaykhu ardaygaa markaa loo jeestay fain sa'alahu hadduu weydiiyey ardaygii ashaykhu sheekha can fahmi fahamkiisa oo faqaala ardayga uu yidhaahda nacam waan fahmay maxamadow ma fahamtay waan fahmay hadduu yidhaahdo ayib falaa yaطraxu kuma tuuraaya calayhi dushiisa almasaa'ila mas'alooyin bacda dalika markuu nacam yidhi kadib ila an yastadci inuu codsado aalibu ardayga dalika arrinka isaga ardayga marba haddii ma fahamti aad tirahdo kaa hormarto ood ku yidhahdo nacam haye haddaad fahamtay mas'ale fulaan maxay tahay hadhih hadhihi maxaa yeelay dhib baa ka imaan kara arrinta ayadaa laakiin ardayga hadduu yihahdo sheekh markuu nacam waan fahmay ee su'aal iga weydii sheekhow hadduu ku yidhahda taas waa ahlan wasahlan ilaa an yastadcii inuu dalbado aaalib ardayga daalika arrinka asagaa maxaa yeelay lixtimaali khajalihi inuu yaxyaxa suragalnimadeeda uu xishooda biduhuuri khilaafi maa ajaaba bihi wuxuu ku jawaabay wax khilaafsan muuqasho ay soo muuqata awgeed iyo suuragalnimadada awgeed inuu khajal yaxyax ugu dhaco ardaygii oo dhullaca ayaa dhici karta sida aawadeed waxaa weeyaan in la weydiiyo ardaygii markii la yidhahda hal fahimta ma fahamtay uu nacam yidhahda kadib hay aad fahamtay ka jawaab saas sax ma ahan ayuu imaamka leeyahay calayhi raxmatullah ardaygaas inuu dhibaato u keensado oo nafsi ahaan ayaa laga yaabaa alnowc aaminu nooc sideedaad an yuaaliba waa inuu ka dalbo aalabata ardayda waa inuu ka dalba fii bacdi alawqaati wakhtiyada qaar biicaadati almaxfuudaati waxyaabihii la xifdiyey oo maxfuudka ahaa inuu muxuuaha inay ku soo celiyaan inuu ka dalba weyaan sheekha iyo mucallimka aw u imtixaama dabtahum cilmiga siday u sugeen limaa qadama dabtahum cafwan cafwan faqra dhanaan ka boobay ka booday cafwan wayanbaqii waxaa habboon oo u haboon lishaykhi sheekh waxaa u haboon an yamura inuu fara aalabata ardayda inuu fara bilmuraafaqati inay isla jiraan fidarsi fi darsi fi duruusi duruusta markay dhiganayaan oy duruusta raacanayaan inay kooxkoox ahaadaanoo isla jiraan oy cilmiga isla raacdaan xirta waxay yidhahdaan aan isla raacana kitaabka oy kitaabka isla raacdaan ayaa arinta ayada ayaa haboon sheekha inuu dalbo ood ardayda yidhaahdo hebel iyo hebel iyo hebel adinka isku meelaad ka timaadeen isku xaafadaad degan tihiin isku shaqaad tihiin isku meelaad wax ka dhigataan isku meelaad wax ka dhigtaan isku dhanbaad ujeedaan waad isfahamsan tihiin wa intiina kitaabka isla raacdo intiinana kitaabka isla raacdo intiinana kitaabka isla raacdo saas inuu yidhahdo ayaa habboon weeyaan kamaa sayaatii sida noo imaan doonta insha allahu tacala alla hadduu doono tacaala alla kor ahaaye sida noo imaan doonta wa sharxi sharaxa inuu ku celiyo wabicaada sharxi sharax in lagu celiyo bacda faraaqihi markuu isaga ka faaruqo kadib fii maa baynahum dhexdooda ay ku celiyaanna inuu faro oo isla raacdaan ayaa habboon weeyaan sheekhu habboon liyahbuta inuu cilmigaas iyo darsigii ku sugnaada fi adhanihim maskaxdooda oo wayarsakha uu ku xidadaysto fii afaahmihim fahmiyaalkooda waliannahu maxaa yeelay yaxuuhum wuxuu ku boorina ala isticmaali اlfikri muraajacadaas iyo inay mxuua isla raacdaan wuxuu ku boorinayaa in fikirkii ay ka shaqaysiyaan wa mu'aakhadati اnafsi nafta in lagu kantaroolo bialabi اtaxqiiqi sugid cilmiga la suga raadinteeda oo nafta lagu kantaroola ayay keensanaysaa arrintaa iyada weeyaan annawc aamini nooc sideedaad an yuaaliba waa inuu ka dalbo aalabata ardayda fii bacdi اlawqaati wakhtiyada qaar biicaadati almaxfuudaati waxyaabihii ay xifdiyeen inay ku soo celiyaan ood ka dhegaysta weeyaan oo yamtaxina u imtixaama dabtahum cilmiga siday dabtahum siday u sugeen lima qadama wuxuu hormari lahum ayaga oo min alqawaacidi qaacidooyin ah qaacidooyin ah almuhimati ee muhiimka ah iyo walmasaa'ili mas'alooyinka alhariibati ee mxuu ahaa qarsoon hariibka oon aadka loo aqoonin oo yakhtabirahum uu ku imtixaama fii masaa'ila mas'alooyin oo tubnaa lagu dul dhiso calaa aslin asal oo qararahu isaga uu hadda ka hora sheegay oo sugay weeyaan ow daliilin ama daliil dakarahu uu sheegay qawaacidda tusaale ahaan naxwa ayuu barayey qaacido waxaa soo martay soa soo maray inuu yidhi alfaacilu marfuuc wاlmafcuulu mansuub faacilka weligiis waa godan yahay saas ayuu mxuu ahaa soo maray qaacida ah waxaa kalou soo maray mafcuulkana weligiis waa kor dhaban yahay marka qaacidadaas usoo sheegay soo maha markaasuu leeyahy waxaan u baahannahay hebelow inaad isiiso eh, miaal faacil godan iyo mafcuul kor dhaban miaal iyo tusaale ka keen ayad qur ha noqdo xadiidka nabigeena ala shicir bayda ha noqdo adiga ardayga laftirkaada hadalkaada ha noqdo faacil marfuuca ah iyo mafcuul mansuubah keen ayuu le tusaale ahaan daliil ayuu soo sheegay daliilka asaga ah waxyaabaha soo hoosgala keen ayuu leeyahay amaba xugun ayuu sheegay xugunka asaga ahaa ayuu leeyahay daliilkiisa keen saas inuu ardayda muxuu ahaa ula socdo mararka qaar ayaa loo baahan yahay mar kasta maahan mararka qaar weeyaan intaas markuu sameeyo kadib faman ra'aahu qofkuu arko oo ardayda ka mid ah musiiban isagoo muxuu ahay ku dullacay oo haleelay filjawaabi jawaabta oo walam yakhaf calayh walam yakhaf uusan ka baqin calayhi dushiisa uusan uga baqin shiddat alicjaabi inuu isla cajabiyo naftiisa ood isla yaabo darnaanteeda uusan uga baqin shakarahu wuu ku mahadnoqaa ku mahadiya waana calayhi wuu ammaana bayna asxaabihi asxaabtiisa dhexdooda ayuu ku ammaanaa weyaan arrintan muxuu yeelayaa liyabcaثahu inuu arrinta ayada uu ku soo saaro ku bixiyo io wa iyaahum liyabcaثahu ardayga asaga inay arrinta ayada ku xambaarto iyo wa iyaahum ardaydii intoodii kale iyo ayaga weeyaane cala اlijtihaadi inay dadaalaan fii طalabi اlisdiyaadi kororsasho raadinteed ay ku dadaalaan cilmiga inay kororsadaan raadinta la raadina inay ku dadaalaan weeyaan waman ra'aahu qofkii uu arkay sheekha muqasiran isagoo darsiga ka gaabiyey oo walam yakhaf uusan ka baqin nufuurahu inuu muxuu ahaa darsiga ka cararo ood big ka yidhaahdo cannafahu wuu dhaleecayaa dhaleecayn iyo canaan ayuu la galaa weeyaan muxuu ku dhaleecaynayaa calaa qusuurihi gaabintiisa uu ka gaabiyey xifdiga iyo fahamka weeyaan waxaradahu kadibna wuu ku booriyaa calaa culuwi اlhimmati himmad sarrayso himadda iyo qofka meesha uu laalaa inuu gaaro u rabo inuu aad u saramariyo ood meelahan mxuu ahaa yaryar halka aad ku wareeganinoo oo tirahda caalamka culimada islaamka dadka ugu horeeya ugu cilmiga roon wakhtigayga inaan noqdo ayaan rabaa halkaas inaad laacdo ayaa loo baahanya weeyaan wa xarabahu wuxuu ku boorinaya calaa culuwi lhimmati himadda sara wa nayli lmansilati iyo booska aadka u sarreeya gaaritaankiisa fii alabi alcilmi cilmiga dalabkiisa weeyaan laa siyamaa gooni ahaan ama gaar ahaan in kaana hadduu yahay ardayga miman qof yaziiduhu u kordhina altacniifu dhaleecaynta nashaaan dadaal u kordhina dadka qaar haddiiba la dhaleeceeyo big waa cararayaan laakiin ardayga haddii arday markii la dhaleeceeyo oo la yidhaha saas maxau samaysay saa maxuu yeeli weydey saas waa haakada ardayda uu ka mid yahay ay u kordhinayso nashaadka iyo mxuu ahaa dadaalka kan loo mahadnoqaana ay u kordhinaysa imbisaaan farxad iyo dadaal ay usii kordhinaysa weeyaan wa yuciidu wuu ku cilinayaa oo dibaad ugu noqonayaa maa yaqtadii wuxuu keensanaa alxaalu xaalka wuxuu keensanaa icaadatahu in laga soo celiya casharka danta ay keenaysa in laga soo celiya ayuu ku soo celinaa weeyaan liyafhamahu si uu u fahma aalibu ardayga fahman fahan raasikhan ee xididaysta weeyaan saas ayuu samaynayaa alnowcu taasicu nooc sagaalaad mia idaa salaka aalibu ardayga hadduu mara fi taxsiili cilma barashada hadduu muxuu ahaa maro fowqa maa shay ka sarreeyo yaqtadiihi uu keensana xaaluhu xaaladiisa aw taamuluhu aw taxmiluhu ay xambaari karto ama xambaaraysa daaqatuhu daaqadiisa iyo awooddiisa oo wakhaafa uu ka baqa shaykhu shaykha dajarahu ciriirigiisa iyo daalkiisa uu ka bao awsaahu wuxuu u dardaarmaa birifqi dhimrin ayuu dardaarmaa binafsihi naftiisu u dhimriyo wadakarahu wuxuu xusuusiyaa biqowli nabiyi sala allahu calayh waslem nabiga calayh slat slam ina almunbita qofka oo wax ku talax tago laa ardan arla qataca mid gooy ma ahaanin oo arla dal muusan goynin walaa dahran dhabarna abqa mid muxuu ahay baaqyeeli ma ahaanin weyaan iyo wanaxwa dalika arrinkaas wixii la midka ah, oo mima shay iyo muxuu ahay xikmada ah oo yaxmiluhu ku xambaaro cala alanaati kaadsoonida iyo waliktisaad dhexdhexaasiga ayuu muxuu ahay ku baraarujiyaa wey fi lijtihaadi dadaalku wakadalika waxaa la too ah idaa dahara hadday ugu muuqato lahu isaga minhu ardayga nawcu sa'aamatin noogitaan nooc ka mid ah amaba ciriiri iyo daalkaas iyo noogitaankaas bilowgeeda mabaadia daalika arrinka asaga bilowgiisa uu ka dareemo oy ka muuqata amarahu sheikhu wuu farayaa biraaxati inuu nasto ayuu farayaa wa takhfiifi alashqaali mashquulka cilmiga uu ku yahay inuu fududeeyo ayuu farayaa walaa yushiiru uma tilmaamo ooguma naseexayo cala aalibi ardayga uguma naseexaya bitacliimi maa cilmi barashadii oo laa yaxtamiluhu uusan xambaari karin fahmuhu fahmigiisa aw sinuhu ama da'diisa walaa bikitaabin kitaabna kulama dardaarmo oo yaqsuru uu ka gaabto dihnuhu maskaxdiisa can fahmihi fahamkiisa weeyaan imaamka cali raxmatullah jumladan sagaalaad ama nowca sagaalaad oo looga baahan yahay qofka caalimka ah inuu muxuu ahay kula dhaqmo ardaygiisa wuxuu leeyahay ardayga jid ayuu maray markuu cilmiga raadinayey jid wuxuu arkay culus bedelkii uu in yaroo kooban iyo wakhti habaysan iyo intuu geli lahaa habeenkii oo dhanna waxbuu akhrinayaa maalintii oo dhanna waxbuu akhrinayaa wakhti naftiisi wuxuu ka qaaday mxuu raaxadii uu ka qaaday naftii ayuu mxuu waxay awoodi karin ayuu dhabarka saaray arrintaas marka maxay keenaysaa qofkii inuu cilmigii naca inuu daalo inuu tabarbeelo inuu balaq yidhaahdo wamaa ilaa dalika ayaa imaanaysa arintaas marka hadii aad ka dareemo wuxuu u dardaarma n waaad yeeli nafta u dhimri wakhtina saaxa wakhti wax akhriso wakhti naso wakhti farax wamaa ilaa wakhti sheekayso xataa haba yaraado haddii la rabay haddii ah, wati ah, ah, hadduu xataa yaraado hadda waad aragteen iskuulaadka iyo madaarisa jaamacadaha dhammaan waxay leeyihiin qaybo lagu ciyaaro garoonno lagu ciyaaro ay leeyihiin maxaa loo yeelayaa ardayga hadii uun shay dhab a bas ah nafta bini haddii maanta laba iyo tobanka shay uun muxuu ahaa ee aan ciyaar ciyaar ay ku jirin oo ay ku jirta marka dambe way dhacaysaa saaca wa saaca loo baahan yahi marka saaca wa saaca inkastoo xagga jiddiga iyo dadaalka in loo badiya loo baahan yahi wakhtiga oo qaybtan lacibka iyo lahwiga iyo waxyaabahaas iyo nafta u raxaynteeda la yaray loo baahan yahi weyaan marka wuxuu leeyahay wuxuu xasuusinayaa hadalkuu nabiga caddeeyey sala allahu aleh ali waslem xadiidkana sanad ahaan waa u daciife qofka ku talax tago oo waxaa weeyaan socodka iyo safarka ku talax tago maalan hadda qof hadduu musaafir yahay ood yidhaahda maxuu halkaanaan ka safri oo waxaan u socdaa mandheeraan u socdaa meel aan istaagana lama arko meel shah lagama cabaayo musaafiriinta meel ma istaagayaan waxaa weeyaan lama nasanaayo batrool baabuur meel loogama shubaaya beeriya lama joojinaayo qofka isaga marka jidna qof gooyma noqonin oo jidkii maba gaari karaba isaga laftirkiisa wuu dhacayaa dadkii saarnay waa meeshii ku ba'ayaan ma garat baabuurkii iyo wixii gaadiidka u watayna way u dhammaanaysaa laa dahran abqa walaa ardan qaطac marka qofkaas cilmiga hal mar inuu muxuu ahaa uun jimleeya ood hal mar barto oo naftiisa wax ay xambaari karin dusha ka saara cilmina ma barta naftiisana wuu halaagayaa saas ayuu imaam kala joogaa xadiidka daciifka uu soo qaatay weeyaan arrinta ayada xadiidkaas iyo adilada kale iyo xikmooyinka kale oo arrinta ayada inuu naftiisa u tartiibiyo u dhimriya keensana ayuu kula dardaarmaa weeyaan dadaalkana inuu dhexdhexaad ka dhigo ayuu kula dardaarmaya sidoo kale ardayga haddii uu ka dareemo inuu noogay uu ku daalay cilmigii amaba uu yaro ciriiri dareemay amaba markii ciriiriga uu dareemi raba ay uga muuqato calaamadahoodii wuxuu farayaa wuxuu le dhegayso adi dafdha toban biri soo naso toban biri hareerayaha waba kitaaba arini kitaaba kullikeen intuu ka wada qaado ord soo nasa ayuu leeyahay soo nasa ayuu leeyahay cashirka lagaa rabay oo xifdiga ahaa toban birka waba kaama raba ninka ardaygii siduusan ugu go'ayn cilmigii barashadiisa weeyaan wuxuu ku muxuu ahaa kulada daarmaa inuu cilmiga barashadiisa khafiifiyo marka sidoo kale waxaa la mid ah, tabartiisa maba badnaba inaad tidhahdo kitaab fulaan oo ka weyn tabartiisa inaad tidhahdo kitaabkaas oo xifdi amaba agga maskaxda ha noqoto amaba dadii canugyar haddii aad tirado hadda oo toban jir ama sagaal jir ama sideed jira ah, tadkiratu saamicu lmutakalim libni jamaaca kitaabkan waa inaad ku soo xifdisa toban beri ama labaatan beri suuragal maaha ama aad tira kitaabkan soo fariis halkan casharkan waxaa weyaan dhegayso markii laga baxana waxaa weya waa laga rabaa inaad ku celiso unug todoba jir ama sideed jira ah. awooddiisa maaha laakiin wuxuu fahmi karaa haada qalamun haada kitaabun haada darsun hada microfon wamaa ila dalika mukabir sawta la yihahdaa mukabir sawt saasuu dhahaya intaasuu fahmi karaa wuxuu fahmi karaa arkaanu اlislaami hamsatun arkaanu اliimaani sittatun arkaanu اlixsaani waaxidun kuwaasuu fahmi karaa sooma marka qof walba wixii isaga munaasab u ah in lagaga bilaaba ayuu imaamka marka ku dardaarmaya calayh raxmat ullah fain ashaara sheekhii hadduu u ishaaro ood ugu naseexeeyo fain ashaara hadduu ugu naseexeeyo ashaykha fain ashaara shaykhu axsantum fain istashaara hadduu la tashto ama uu ka naseexo dalbo ashaykha shaykh hadduu ka naseexo dalbo man arday mantaas yay u noqonaysaa aalibkii man arday oo laa yacrifu uusan garanayn xaalahu xaaladiisa fi lfahmi xagga fahamka walxifdi xagga xifdiga fii qiraa'ati fannin fanni barashadiis iyo akhrintiis aw kitaabin kitaab lam yushir uma uguma naseexay oo uma tilmaamo calayhi dushiisa bishayin shay waxba uma tilmaamo wey waxbana uguma naseexayo xataa yujariba ilaa uu ka tajribiyo ood ka tijaabiyo dihnahu maskaxdiisa oo yaclam uu ogaado xaalahu xaaladiisa nacam fain lam yaxtamil hadduusan xambaari karin alxaalu xaaladda altakhiira dibdhigitaan ashaara wuxuu u tilmaamaa calayhi dushiisa bikitaabin kitaab oo sahlin sahlan min alfanni fanniga almatluubi ee la dalba fanniga uu dalbana kitaab ka mid ahoo sahlan ayuu le kitaab fulaan soo qaado oo kaas akhrisa weeyaan ilan ardaygii ma yaqaana tabartiisii fa in ra'aa hadduu arka marka imaamkii iyo sheekhii dihnahu maskaxdiisa qaabilan mid cilmigaas aqbali kara inuu yahay wa fahmahu fahmkiisana jayidan mid quruxsan oo wanaagsan uu yahay naqalahu wuu ka rarayaa oo waa ka gudbinayaa ilaa kitaabin kitaab oo yaliiqu u qalma bidihnihi maskaxdiisa ayuu u raraa wayaan wailaa haddii ay arrintaa jirin tarakahu waa iskaga tagaa wayaan wadalika arrinkaana waxaa weeyaan lianna naqla aalib wadalika arrinkaas lianna naqla aalib ardayga oo laga guuriyo oo loo guuriya ama loo rara ila maa kitaab yadullu uu tusina naqluhu guurintiisa ilayhi kitaabka loo guuriyey calaa jawdati dihnihi maskaxdiisa wanaaggeeda yaziidu wuxuu kordhinayaa imbisaatahu nashaadkiisa iyo dadaalkiisa ayuu kordhinayaa wanaqluhu wa ilaa wa naqluhu uraritaankiisa ilaa maa kitaab loo naqliya yadullu uu tusinayaa calaa qusurihi inuu muxuu ahay isaga hooseeyana yuqalilu wuxuu yareeya nashaatahu nashaadkiisuu yareeyaa hadalkan uu leeya imaamka cali raxmatullah wuxuu leeyay imaamka cali raxmatullah ardayga wuxuu dhahay warnimi sheikhow waxaan rabaa inaan naxwo akhristo amaba inaan fiqhi akhristo amaba inaan usuulu fiqhi akhristo amaba inaan mustalax akhristo fannigaas inaan dhex galo oon bismillaahi dhaha ayaan rabaa ayuu weydiistay ardaygiina arday u yaqaana maba ahaba arday ku cusub wa fahamkiisa ma yaqaana cilmigiisa meeshuu gaarsanya ma yaqaana xifdigiisa awoodiisa ma yaqaana arrintaas haddii ay dhacdo ood weydiisto uguma jawaabay kitaabkaas akhriso ama fannigaas akhriso iyo maya toona ma dhahay wuxuu leeyahay mar kale hanu ilaa uu ka barto laakiin haddii ardaygu u yidhahdo maya sheekh ani haddaan wax bilaabi rabaa ilaa cilmigaas aan baahanay oo arrinta in la dembiga ay suuragal markaas wuxuu kitaab yar oo aad u fudud oo faniga asaga ah ayuu lahayey kitaabkaas ahriso kaasuu ku bilaabaya marka haddii marka kitaabkaas markuu ardayga dhex galo ila asaga ku kontroola mogta uu dareemo ardayga inuu fahmigiisa fiican yahay xifdigiisa wanaagsan yahay cilmi maskaxdiisa ay wanaagsan tahay marka iyada ah kitaab kale ayuu u guurinayaa oo kaas ka sarreeya maxaa yeelay kitaabkaas qofka in loo guuriya wax ay ku tusinaysa in guurintaas la guurina inuu qofkaas maskaxdiisa ay fiican tahay wax kutusina haddii loo guuriya ardaygii tusaale ahaan kitaab ayaa loo dhiibay safiinat sala markiiba saasuu yidhi markaasaa waxaa loo bootiyey cumdat annaasi assaalik annaasi cumdihiyaa loo guuri arrinta ayada maxay tusinaysaa inuu fahmigiisa qofkan fiican ardaygaas arrinta ayada waxay ku xambaaraysaa inuu dadaal iyo nashaad badan helo sooma saasuu yeelayaa haddii laakiin fahmkiisu uska tacbaan noqda meeshiis ha jooga kitaabkiisi yaray la xarbiyo saas ayuu muxuu ah, meeshaasu ku haynaya ilaa uu ka dhismo wuuna ku baraarujina inuu isdhiso waxaa kaloo ayadana la tuwa ardayga in loo naqliyo loo guuriyo kitaab eh, inta loo dhiibo weyn oo wanaagsan oo muxuu culus loo dhiiba kadibna kitaabka asaga kitaabka hooseeya loo tuuro maxay tusinaysaa inuu muxuu ahaa fahamkiisu hooseeyo arrinta ayadana maxay kordhinaysaa ardaygii inuu nashaad beelo uu tabar beelo oo naftiisa kalsoonida uu ku qaba ay baaba'do sida awgeed macallinka waa dakhtar waa inuu waxaasoo dhan ilaaliya ayuu imaamka le caleh raxmat ullahi arka sheekhan toddoba boqoloo sano ku dhowaad ka hor ayuu geeriyooday caleyh raxmatullah siduu uga hadla arka cilmiga sida loo barana sheekha aadaabta looga baahan yah inuu naftiisa qaata fiiriya aadaabta loo baahan ya inuu muxuu ahaa darsigii uu dhigaayey inuu kula dhaqmo aadaabta loo baahan ya ardaygii uu wax u dhigaayey siduu inuu kula dhaqmo waxaasoo dhan iyo bal cilmigan arka sida xataa ardayga loo ilaalinaa qalbigiisa hadalka aan soo maraynay oo imaam alimaam ibnu cabbaas aaabi jaliil ibn cabaas radi allahu tacala anu ardaha laga soo naqliyey oo tiqsiga inuu ardaygiisa fuula uusan ogolayn arrintaasoo dhan muhimadda maxay tahay waa noo imaan doontaa muhimadda lagala dalnayahy waa in qofkaas cilmigiisa isaga ku jiray uu qof dhaxashiiyo cilmiga isaga ah u dhaxashiina uu weligiisa lasii dhaxashiiyo isagoo mar hore qabrigiisa muxuu ahaa ku jira oo mar hore qabriga galay sanawaat iyo boqolaal sano cilmiga isaga ah lagu intifaaco kadibna ajirkiisina uu socoto oo mxuah khayr iyo hawaabahon go-aynin uu ahaado weeyaan intaasna mxuah la yihahda caleyh raxmatullah raximahullah raximahullah lidalika cilmiga in la ta'liifiyo waa arrin badan aad u fiican weeyaan waana noo imaan doontaa insha allahu tacala ariiqa ta'liifka iyo waxyaabahaas gadaal inooga imaan doontaa culimada qaar waxay ahaan jireen altacliim اtaliifi altaxsiil اta'liifi waxay yihahdaan in cilmiga ta'liifka iyo qoraalka la alifa cilmiga lagu bartay samayn jireen marka arrinta iyada ah ummaddeena soomaaliyeed ay kulli dan yihin wax qoraalka haddii ay ogaan lahaayeen in wax la qoro fawaaidda ay leedahay iyo qofka dikrigiisii iyo sheegitaankiisii iyo alla ubaryadiisii iyo cilmiga kafaa'idayshgiisii inuu sidaan u baaqi noqona way ku dadaali lahaayeen dad badan oo badan oo badan oo risaalooyin iyo kutubo yaryar soo faraqo u soo qora oo fanni walba muxuu ahay soo saara boqolaal jeer iyo kumanaan jeer culimmadeenna in badanoo ka mid ayaa ka cilmi badan oo ka cilmi ron laakiin waxay ku imtixaaman yihin iyo ummadeenniba waa mushaafaha dheg in lagu kala qaato xitaa nasabka waad aragteen ilaa caqiila ummadaha qaar ay halkaas ka sii daeyaan waa xifdisan yihiin wax qorana ma arkays weli qof inta qoray wixiisa ay u habaysan yihiin oo qabiil fulaan nasabkiisa saas u qoran yaho tabicsan oo habaysan beryahan dambe waa dhici karta laakiin ma jirin ummatad waxaan alkalaam wasamd mushaafaha in afka un muxuua ah wax laga sheegay arrinta iyada marka dalabata cilmiga waxaa wanaag badan in ay qoraalka loo joosta qofkii awood ulah tabar u lah oo waxa weyaan awoodi kara uusan markuu kitaabka soo saaran horay uusan suuq ka geynin imadbacadda eh culimo badan uu soo mariyo oo nin walba uu tacliiq soo saaro ood soo saxa ood soo saxa ood soo saxa oo kadib ayaad marka u gudbayaa in muxuuah uu nashriyo arrimaha iyaga waa arrimo muhiim ah. annaga cumrigeenu iska kooban yahi waad aragteen wax weynba ma ahaba qofkii maanta lixdan sar ilahay subxana wataala u gaarsiiyo cumri weyn baa la siiyey ummaddayda nabigeena suu shegay alai sl cumrigooda waa lixdan iyo toddobaatan tudhexaysa inta waaba dhammaatayba intii horena ciyaar lagu soo dhameeyey qayb ka mid a ah marka qofki inuu wax alifo haddii xataa isaga uu wax alifi waayo oo tabar aad u waayo cid alifaysa oo kitaab qoraysa aad ugu kaalmeeyo oo daqaalihii ka bixiyo oo kadibna ajarka uu asagii la wadaago amaba uu kharash kusiiyu yidhah warni waxad yeeli mas'ala fulaan baa ummadda dhibtaye wax ka qor aniga ayaana mishaar kugu siin oo dhaqaalo anaga kaa bixini oo inta aad wadda muxuah risaajkaas iyo anaa ku maalgelini waa la sameeyaa ajirkii marka qofka la wadaagaya waxyaabahaasoo dhan marka in maxaa weeyaan waxyaabaha la yidhahdo weyn doqon magarata waxyaabaha la yidhahdo doqon magarata weeyaano ummadda isku dhaaftay marka arrinta ayada ah dalabata cilmiga iyo culimmadaba waa in arrinta ayada aad ugu baraarugsanaadaan oo xataa cid aan ku baraarugsanayn lagu baraarujiyo culimmada kale hadda xataa gaalada waad aragteen waxay qoraan asiira daatiya qofku wuxuu ka sheekaynayaa ummaddan ayuu anfacay siyaasad ama ha ku anfaca gaalada tusaale ahaan iyo qaar xataa muslimiinta ka mid ah ha ku anfaca muxuu ahay odaynimo ha ku anfaca cilmi ha ku anfaca dacwo ha ku anfaca maal iyo waxtar ha ku anfaca taarikhdiisuu qoraya taarikhdiisii uu qoray iyo maamul taarikhdiisuu qoray taarikhdii uu qoray kitaab weynoo kan labadii saddexdii leeg uu ka qoraya kadibna ummaddii ayaa khibradiisi iyo muxuu ahaa waxyaabihii aad soo maray ka faa'iidaysanay iyo tajribadiisi waxyaabaha hadda aan la yaaba waxaa ka mid ah nin la yidhahda alraajixi xafidahu llah oo ulimanin eh, miskiinnimo soo maray waa ninka sacuudiga ragga ugu taajirsan ka mid ah waqafkiisa ad waqafay waa afar bilyan oo dolar afar bilyan oo dolar ayuu waqfay waqafkiisa dhaxalkiisana isagoo nool ayuu muxuu aha ilmihiisii ulukii ayaa wuxuu noqday afar bilyan oo dolar wixii kale ilmihiis uu kala qaybiyey isagoo nool isagana wuxuu yidhi intaan noolahay siddeetan jir waa taqriiban intaan noolahay waqafkaas ayaa naadir ka ah oo qof mas-uulan ka mishaarkii qofkan adartu qaadan lahayn qaadanaya intaasu ku noolaanaya markuu dhintana wax laga dhexla marka ninka isaga ah wuxuu markuu warramo waad yaabaysaan ood waxyaabaha laga faa'idaysay ka aad ula yaabaysaan intuu soo maray baalishla ayuu soo maray wuxuu iibin jiray bahashan muxuu lowska ayuu meelaha la istaagi jiray iibin jiray wamaa ilaa daalika maani wuxuu leeyahay waxyaabaha la yaab kale oo muxuu ahaa ka arkay waxaa ka mid ah, wuxuu leeyahay macallin falastiini ayaan fasalan ku jiro leh fasalkii markaan ku jiray ardaydii waxaa la dhaho yidhi loo baxayaa triib waxaan ardayda dhahaan hadda meesha triibaa laga dhahaa waxyaabahan oo in la baxa oo eh, hurubaag iyo meelahan muxuu beeraha iyo meelahan bahalla ay ku xaraysan yihiin iyo ilmaha in la soo mariyo oo loo muxuu la soo wareejiyo oo meelo badan la gegeeyo ayaa loo baxayay waxaa loo baahan yahy marka waxaa weeyaan hal riyaal oo sacuudi ah ardaygiiba riyaalkoo ah loo baahan yahy riyaalka ma haysto marka intaanka arkaya waa faqiir isagiyaa ka warrami riyaalkii marka ardayda dhan way is wada qoreen anig kaliga ee meesha fadhiya markaasaa macallin falastiini ah ayaa wuxuu yidhi maanta su'aal ayaan idin weydiinaya qof ka jawaaban lacagaan siinaya waa macallin murabbi ah ardayga inaad tirado war anaga kaa bixiyey xogaha waxay ku noqonaysaa hoosu dhig wuxuu yidhi maanta su'aalaan idin weydiinaya qof ka jawaabana abaalgud su'aal sahlan oo nin walba cashogarata ah ayuu weydiu yidhi su'aal aad u fudud ayuu weydiiyey kadibna arday walba gacantuu taagay nin walba wuxuu yidhi aniga isna wuxuu qasdayaa wadaadka raajixi ahaa sulaymaan raajixyaa la yidhahdaa khayr allah siiyo marka kadibna wuxuu yidhi aniga ayaa ka jawaaba ka jawaab wuu ka jawaabay khiyaalka iyuu ku taagay wuxuu yidhi waan taagnaan waay marka wuxuu leeyahay marka sheekha macallinka falastiiniga ahaa ayaa marka inaan waxba haysan markuu ogaaday ayaa waxau dhuhu yidhi su idin weydiinayaa qof ka jawaaba su-aasha iyada ah hal riyaalaan siinayaa ood ku aada safartaas ku aada gacmihii alla wada taagay anaa taagay marka aniga ayuu doortay wuxuu yidhi waan taagnaan waay farxad awgeed la orod ha u maqra'u kitaabihi haw kalaa ka dhacday marka safartii aan ku aaday wuxuu yidhi ninka falastiiniga ahaa weligay ma hilmaamin marka dambe waxaa lii sheegay in ninka asagaa intuu yeeray oo waxaa weeyaan aad eh, markuu dhaqaalo badan helay guryo uu iibiyey baabuuruu iibiyey lacag badan siiyey mishaar socdo ilaa uu ka dhinto na uu qoray oo wuxuu yidhi ninka isagaa ah ixsaankaad ii samey weligay cid ii samaysay lama arko marka waxaan kala jeedaa dadka in tajaaribtooda saas loo qoro waa shay loo baahan yahay oo qoraalka qofka inuu muxuu ahaa iska iska mxuu aad ka har waa muhiim bilcas sidoo kale facebookan iyo waxyaabahan aaladahan ay bulshada ku wada xiriirto baraha bulshada ay u bixiyeen ayagana waa halis oo qofka waxun intuu qoro kadibna laga yaabaa inay dembigeedii iyo aasaamteedii ay socoto weeyaan oo qofkii lagu cadaabo isagoo qabriga gudihiisa ku jiro marka qofku wuxuu qora waa inuu iska hubiyo inay noqdaan wax wanaagsan oo ilaahay subxana wa tacala agtiisa mxuu aha qiimo kala oo u dhoweynaa weeyaan nacam walaa yumakkanu looma ogolaanayo walaa yumakkinu uma ogolaanaya sheekhii aaliba aalibka uma ogolaanayo min alishtiqaali inuu muxuu ahaa dhigto uu barto uu ka shaqeeyo fii fannayni laba fanni laba fanni fan اnaxw wa fan alxadiid oo kale ama fanna asarf wa fanna albalaaq oo kale laba fanni inuu isku daro uma ogolaanayo weeyaan aw akara amaba laba fanni wax ka badan idaa lam yadbithumaa waa hadduusan sugi karin oo maskaxdiisii ayna labadaba hal mar wada qaban karin weyaan bal yuqadim wuxuu hormarinaya alahama kan muhiimsan falaham kan kasii muhiimsan saasuu kale hormarinaya mid walba kan ka muhiimsan ayuu u hormarinaya horey waan usoo sheegnay alkitaab wasunna wahakada nacam kamaa sanadkuru saan sheegi doono insha allahu tacala allah haduu doono kor ahaye waidaa calima hadduu ogaado sheekhii aw halaba uu u bata calaa annahu ardaygaas laa yuflixu inuusan ku liibaanaynin od wax ka keenaynin fii fannin hal fanni ashaara wuxuu u tilmaamaa ood ugu naseexaya calayhi dushiisa bitarkihi cilmiga asaga inuu faraha kala bax walintiqaal inuu u wareego ilaa hayrihi cilmigaas cilmi aanan ahayn oo mimaa ka mid ah yurjaa la rajayna mimaa cilmi ka mid ah ama fanni ka mid ah oo yurjaa la rajayna fiihi isaga falaaxuhu inuu ku liibaano la rajaynaa wayaan cilmiyada qaar ayaa qofka ku adkaan karta waa waxa ay dhahaan qolyaha murabbiinta laa taqif cinda baabin masduud albaab xiran ha istaagin tusaale ahaan masjidkaad itimid albaabku uu xiran yahay kan kalan inuu furan yaha laga yaaba meesha ha taagnaanin soo wareeg cilmiga marka waxaa way cilmi aad albaabkiis garaacday cilmi waa kugu adkaaday ka unba hag taagnaan iskaga ta ku kale aad tafsiirkaad bilowdo kugu adkaaday xadiidkaad xadiidkaad bilowdo kugu adkaaday naxwo aad naxw kugu adkaatay waxaa weeyaan balaaqo aad wama hakada yacni qofka albaabka kugu adkaada mxuaaniga kugu adkaaga ha ag taagnaanin maxaa yeele agtaagnida waxay keenaysaa qofka inuu iskaga tago waxbarashadii hadda waad aragteen ardayga markuu fonfooga dhammeeyo ama xataa qaarkood markaad eydka iyo sideedaadka u dhammeeyo qaarkood waxaa la adiyaa kolejyada farsamada la adiyaa waxaa laga yaabaa inuu mxuu ahaa xisaabihii waxyaabihii ay dhibaysa laakiin farsamada gacanta iyo waxyaabahaas inuu qofkii wax fiican ka keena laga yaba ood ummadii wax aynan heli lahayn xataa aad sameeyo aad sameeyo weyaan marka rag badan ayaa waxaa weyaan waxay ahaayeen dhan bay ebel ku ahaayeen dhanna ay ku qiimaysanaayeen marka albaabka xiran bes ha taagnaanayna waxaa laga yaaba albaab inaad garaacda lagaa furo kadibna malaayiin shay iyo malaayiin wanaag odankan ka hesheen ilahay uu kaasiy wa tacaala marka ilmiga baabka kuga adkaada agtiisa ha mid mid kale aad weeyaan marka inuu ishaaro arintaadaa loo baahanya weyaan meesha uusan ku liibaani karina ardayga laga leexiyo annawcu alcaashiru nawca tobanaad iyo adabta tobanaad oo loogu baahan yahay qofka caalimka inuu muxuu ahaa kula dhaqmo ardaydiisa an yudakira ama an yadkura waa inuu u sheega lialabati ardayda waa inuu u sheega qawaacid alfanni fanniga aad u dhigaa qaacidooyinkeeda waa inuu u sheego nacam an yadkura waa inuu sheegay lialabati ardayda qawaacid alfani fanigu dhiga qaacidooyin uu leeyahay tiirarka uu leeyahay iyo muxuu ahaa meelaha ka guntama inuu u sheega allatii taasoo qaacidooyinkaasoo laa tankharimu aanan dhinmaynin ama aan jabaynin qaacida ayaa la dhigayaa ma jabayso imaa mulaqan amaba marnaba ma ayada ah qaacidooyinka marna jabayn maxaa ka mid ah ka la falgalka tooska ah horumarinteeda oo laga hormariyo cala asababi sababta laga hormariyo fi damaani guditaanka amaba megitaanka in la hormariyo la falgalka tooska ah iyo qofkii sabab muxuu ah wax ku halleeyey inkan muxuu ah toos ula falgalay la hormariyo xagga dhamaanka waa qaacido taagan oon weligeed ilmaynin tusaale ahaan ninbaa waxaa weeyaan qof xirxiray markuu qof xirxiray uu iskaga tagay tuug marka mxuu ama burcad ayaa marka ayaa yimid kadibna qofka burcadka qofkan oo loo diyaariyo xirxiran ayuu yimid kadibna qoortuu ka jaray kow damaanka yaa lagu hormarinaya ya waxaa lagu hormarinaya qofka tooska uula falgalay qofkan sababta ula imaaday gadaaluu ka imaanaya sidoo kale biyo ayuu qof soo qaaday kadibna wuxuu dhigay jidkan lamara ayuu dhigay biyahan waa biyo muxuu ahaa macno iyo qiimo ku fadhiya ama wax qaali ah kadibna qofaa u qastay oo aayar ku istaagay kadibna daadiyey yaa biyihii inuu muxuu ahaa damaan ama bixin looga baahan yahy qofkan falgalka tooska la sameeyey oo gacantiis ula tagay kan sababta la imaada eber ma noqonay laakiin waxaa la hormarinayaa qofka falgalka tooska ah sameeyey waa qaacido degsan oo fiqhi ah. oo qaacidadaas marka qofka inuu ogaado ay muhiim tahay ardayga marka qawaaciddaas noocaas in loo sheego sidai horey aan usoo niri inuu faacilka marfuuc yahay waa qaacido inuu godan yahay inuu muxuu ahaa mafcuulka eh, kor dhaban yahay ama mansuub yahay waa qaacido marka qawaaciddaas noocaas ardayda in loo sheego oo la baro si cilmigii aad ugu fududaado oo muxuu ah wax kasta ugu qiyaastaan ilan caanihii ala daadinaya biyihii ala daadinaya waxaa qofbaa la dakhraya qofbaa muxuu aha sabab noqonaya qofbaa muxuu aha la falgeli wixii waa kala duwan yihiin axdaastii iyo howlihii waa badan yihiin laakiin qaacidooyinkaas iyo guntiimahaas ayada aho guntan iyo albaabahaas iyaga baritaanka ardayga la baraa wax ay usoo koobaysaa meel dheer iyo wax badan ood ku dhiboon lahaa ayay usoo koobaysaa khulaasay siinaysaa weeyaan annawcu alcaashiru noocu tobanaad an yadkura waa inuu sheega sheekhii lialabati ardayda qawaacid alfanni fannigan qaacidooyinkiisa allatii qaacidooyinkaasoo laa tankharimu aanan dhinmaynin ama aan jabaynin ima muطlaqan amaba marnaba ma jabaysa ka taqdiimi mubaasharati lafalgalka tooska ah horumarinteeda cala sababi sababta laga hormarya fi damaani guditaanka ama magitaanka aw qaaliban amaba sida badan kalyamiini sida badan waa sidee kalyamiini dhaarta laga raba kalyamiini dhaar inay ahaatay cala almudaci qofka muxuu ahaa cala almudaca calayhi qofka la dacwaynaya mudaca calayhi qofka wax lagu sheeganayo idaa lam takun haddii ayna halkaa jirin bayinatu markhaati qofka waxaa weeyaan kitaaba lagu haystaa kitaabka qof ku haysta markhaati meeshii kuma hayo albayinatu cala mudaci markhaati meesha ma taalla kiina waa ankiray kaas marka waxaa laga rabaa walyamiinu calaa man ankara inuu muxuu ahaa dhaarto ayaa laga rabaa qaacida mar ma noqonays mar ma noqonaysa laakiin sida badan saasay noqonaysaa weeyaan ilaa fi lqasaamati arrinta la yidhaha qasaamada mooyaan maxay tahay waa taariikh dheer qasaamada qasaamo siduu ibnu cabaas radia allahu tacala canhu ku sheegay fii saxiix bukhaari wuxuu leeyahay qasaamo jaahiliga dhacda waxa ugu horraysay nin abu aalib eh, reer bani haashim ah ayaa nin baa shaqaalaysiistay geel buu raacsaday adig shaqaaluu ka dhigtay kadibna awrtii wixii ayaa la soo dadabray ah, cafwan dabarradii awrta iyo xerkihii lagu xiraayey ayaa nin kale ayuu ka dalbado yirnioo dabar isi dabarka ayuu siiyey dabar ayuu siiyey oo aad ugu dhibaysnaa kadibna habeenkii marka lasoo hoyday ama meeshii lasoo hergelay oo la yimid meeshii muxuu ahaa xoolaha ay ku nasanayeen ayaa awrtii dhan waa la wada dabray intaanan ritigo ka ahayn markaasuu yidhi war muxuu ahaa dabarkii neefkan maxaa u dabran dabar looma hayo dabarkii aawe dabar looma hayo markaasuu ul intuu kusoo tuuray kow ninka uu dhaawacmay kadibna eh, dhaawacuu noqday dhaawaculib halisa kadibna u iskaga tagay ninkiioo meeshii yaallo iskaga tagay nin baa soo mara yimid markaasa wuuu yii warniyo ma socotaa sanadkan xajka iyo mawsim ma u socotaa markaasuu yidhi waa dhici karta inaan inaan aadin waa dhici kartaa markaasuu yidhi mar alla markaad un tagta meeshaas istaag maka kadibna waxaad tidhahdaa war carab qureyshay markay kusoo istaagaan kadibna waxaad dhahdaa banreer bani haashimow kadibna waxaad dhahdaa aaw nin abu aalib abu aalib nin kale yidhah kadibna abu aalib markuu soo istaaga u sheeg in muxuu ahay uu ninkii hebel ahaa oo i shaqaalaystay uu dilay arrintii marka uu sameeyey ninkiina muxuu ahaa intii ninkaan uusan imaanin ka hore ayuu inta maka yimid ah, waxaa la yidhah ninka hebel ahaa markaasaa wuxuu yidhi ninkii uu xanuunsaday waan jaraajiyey kadibna wuu dhintay duugitaankiisa waan wanaajiyey allah sabrin ka siiyo waa nin asaga uu dilay adduunka mogtu waa imtixaan kadibna ninkaana ka daba yimid ninkan ayaa ka daba yimid arrintii ayaa marka dhacday oo la ogaaday ninkiiyaa marka loo yeehay markaasa waa laba mid yeel laba mid yeel inaad diyadiina siiso iyo inaad eh, konton qabiilkaada ay noo in adinka aadan dilninkan kontonkiyaa la soo bixiyey kontonkii marka guruubyadii dhowr muxuu aha laba qof oo iyaga kamid mid ahaa ilan konton ninkii maxaa ku aadaysa laba halaad sooma waa inay dhaartaan waxay ku dhaaranayaan dhammaantood ilahay baan ugu dhaaranaynaa ninkan muxuu in annaga aanan dilin ay ku dhaaranayan qasaamaa la yihahdaa dhaarta ayadeed marka waxaa weeyaan laba qof oo laba wiil ayaa dadkoodii ay ka furteen oo xoolo ay beddelkoodii labalabadii neefgeela iska bixiyeen afartan iyo sideedii dhaarteen ibnu cabaas wuxuu ku dhaaranayaa sanad kama soo kulli waa halaagsameen kulli way halaagsameen nabigeenana calayhi salatu salaam muxayiisa iyo raggii muxuu ahaa aaday khaybar iyagoo laba ahay khaybar aadeen kadibna khaybarna yahuuda marka ayada inta laga qabsaday kadibna dhulka loo deeyey muxuu ahaa nabadaa lagu joogay niminka marka waxay dileen ninkii ayay dileen markii ay dileen kii kaloo muxuu ahaa magaalada gudaheeda ku maqan hadduu yimaadaba ninkii meel jid oo dhiigga mxua ah dhex dabaalna u yimid kadibna waxaa weye nabigu yimid alayh slat slam wuxuu yidhi nimanka yahuud ahay ninka saaxiibkeena dilay walaalkeena dilay nabiga alayh slat slam wuxuu yidhi ma dhaaranaysaan oo ninka eh, saaxiibkiina dhiiggiisa ma lidin yahuud ma lidinkaga qaadaya marka waa nabi allosan u dhaarna annaga maaba joogin markaasaa wuxuu yidhi hay yahuud ma idin yahuud ma idin dhaaranaysaa markaasaa nabiga alay slat waxay ku dheheen nabi allo waa beenaalayaal yahuud maxaa dhaaran laga aqbali wax soconaaba maaha kadibna nabiga diyadii ayaa bixiyey asaamada meelaha loo deliishada ay tahay jaahiligiina way jirtay islaamkana waa jirtaa weyaan laakiin qasaamada mar qofka mudaca calayhi inuu dhaarto laazim maaha in la hormarya ma aha weyan qasaamada ayada dhaar way ku jirtaa laakiin dhaartaya la hormarnaya ayada laazima in la hormarya mudaca calayhi weyaan saasuu ula jeedaa imamka aleh raxmatullah walmasaa'ilu masalooyinka almustanaati ee laga soo reebay min alqawaacidi qaacidooyinka masale muxuu ahaa qawaacidda marka la dejiyo masalooyina laga soo reeba likulli qaacidatin istina waxay culamada yihadaan weyaan qaacida laga soo reeba nacam waa inuu asna bara ka qowlihi dhihitaanka uu dhahoo kale amaba dhihitaankiisoo kale alcamalu biاljadiidi min kuli qowlayni qadiimin wajadiidin ilaa alcamalu biاljadiidi min kuli qowlayni qadiimin wajadiid ila fi arbaci cashrata masala inuu yidhahdo kale weyaan inuu yidhaahdo alcamalu ku camalfal lagu camal fala wuxuu ahaanayaa biljadiidi qowluljadiidka ayuu noqonayaa oo min kulli qowlayni laba kastoo qowl oo qadiimin mid horreeye wa jadiidin mid cusub ilaa fii arbaci cashrata mas'ala afar iyo toban mas'ala intaanan ka ahayn wayadkuruhaa kadibna afar iyo tobanka mas'ala ayuu sheegi alimaam shaafici caleyh raxmatullah markuu baqhdaad joogay qowlkiisa iyo ijtihaadkiisa wixii uu mxuua ah, ku ijtihaaday waxaa la yidhaha alqowl qadiim ayaa la yidhahdaa markuu masar tagayna qowlkiisa kale oo kaas hadduu khilaafana waxaa la yidhahda alqowl ljadiid waa qowl cusub qowl hore qowl cusub marka wuxuu leeyahay mxuu ahaa sheekhoo kale tusaale ahaan oo qawaacidda wixii laga soo reebuu sheegaya wuxuu leeyahay haddii laba qowl ay isqabtaan oo jadiid iyo qadiim mid cusub iyo mid hore oo imaam shaafici u le ay yimaadaan kan lagu camal falaa mar kasta wuxuu noqonayaa qowlka cusub ayuu noqonayaa ilaa afariy toban mas'ale mooyane mas'alada koobaad tan labaad tan saddexaad tan afraad tan shanaad tan saddexiy tobanaad tan afariy tobanaad saas uu sheegaya ardayga marka cilmigii wuu aruuraya naxariistii iyo muxuu ahaa raxmaddii xadiidka uu sheegaya ayaynay soo gelaysaa in wax badan ood ku rafaadi laha ad u khulaasay oo tirahda weligaa qabso qaacida qowl jadiid iyo qowl qadiim hadday iskhilaafaan qowlka qadiimka iskaga tago jadiidka qaado afar iyo toban mas'ale intaanan ka ahayn afariyo tobanka masala kan qadiimkaa la qaadanaya waa kuwa kuwa iyaga laba saddex afar shan lix todoba sideed sagaal saas ayuu imaamka leeya caleyh raxmat taas dadka in looga sahal cilmiga qawaacidda waxaa laga soo reebay waxaa ka ah, oo qofka ardayga loo sheega wa kullu yamiinin dhaar kasto wa kullu yamiinin dhaar kasto oo calaa nafyi ficli ficlin falitaan loo diido oo ma falin la yidhaahdo lilhayri qof kale fahiya iyada calaa nafyi اcilmi aqoon ayaa un la anfiyey oo la diidey tusaale ahaan waxaa tidhi hebel ma tukanin ayaa tihi arinta ayada macneed waxaa weeyaan inuu tukaday in kale ma ogid n intaas saas baa loo qaadanaya lakin inuu tukaday maxaa ku ogeysi waxaa tihi hebel muusan imaanin hebel ayaa maqnaa macnaheedu waxaad anfinaysaa imaadkiisa ma ahane aqoon inaad aqoon u leedaad anfinaysaa un saas ayaa loola jeeda ayuu le waa ayadna waa mustatnaad ama qaacida in la sheega loo bahan yay ka midta u leeyahay oo habkaas ayuu tusaalaan usoo qaatay ilaa man idduciya qofkii lagu sheegta caleyhi dushiisa ana cabdahu addoonkiisa janaa qof ayuu dhibaato u geystay jinaaye iyo dil iyo wax la ayuu la imaanay fayaxlifu kadibna wuxuu ku dhaaranayaa cala batti goyn ayuu ku dhaaranaya wallaahi inuusan mxuu ahaa inuusan addoonkayga wax dilin ama jinaaye amaba dhaawac uusan geysanin ayuu ku dhaaranaya weyaan cala alasaxi sida asaxa ah asax iyo saxiix iyo waxaa mashhuur iyo wixii lamidka koleyba waa madhabka imaam shaafici marka laga hadla ayaa waxaa weeyaan ayaa arrinta ayada ah in badan laga hadlaa marka khilaafa ku jira wey macnaheeda khilaaf ayaa ku jira macnaheeda weeyaan wa kullu cibaadatin cibaado la arka oo yakhruju wa kullu cibaadatin waa qawaacidii uu sheegaya qaacidooyinka wa kullu cibaadatin cibaado la arka yakhruju minha wuxuu ugu baxayaa bificli munaafiha wixii ayada anfinayey oo ayada muxuu ahaa burinaayey iyo mubطiliha kii burinayay ayaa looga baxaa ila alxaj xajka ma ogeene iyo walcumrata cumrada ma ogeene qofka salaada ku jiro wuu hadlay khalaas wuu hadlay salaaddiis waa muxuuah wuxuu kaga baxay wixii burinaayey wa kullu wuduu'in wayse la arka yajibu waxaa weeyaan waxaa waajib ka ah isaga waxaa ku waajib atartiib in laisku xejiyo oo waxaa laga bilaaba eh, dhaqitaankii faqsiluu wujuuhakum aydiyakum ag sida caadigahayd tartiibtaas ayaa waajiba ilaa wuduu'an oo takhallalahu uu soo dhex maray ghuslu ljanaabati qabayska janaabada iyada looma baahna ayuu ashbaha daalika wixii la midka ah ayuu leeyahay weyaan cibaaraadkaas noocaas ayuu samaynaya qawaaciddaas noocaas ardayga u sheegayaa cilmi badan ayaad marka si ugu koobayaa si muxuuah sahlan wa yubayinu sheekhu ma akhada daalika arinka asaga meeshuu ka soo qaatay kullihii dhammaantii ayuu caddaynaya wakadalika waxaa ka mid ah kullu aslin asl arka ayuu u caddaynaya iyo wamaa yubna calayhi wixii asalkaa lagu dhisay min kulli fanin fani arka oo yuxtaaju ilayhi loo baahda weeyaan min cilmay atafsiir labada cilmi oo tafsiirka iyo walxadiid ayuu ugu caddaynaya iyo abwaaba usulay addiin iyo abwaabta iyo baababka usuuldiinka labada asladiin mxuu ahaa iyo walfiqi wa abwaaba usulay addiini diinta labadeeda asal nacam wa abwaaba usuulay addiini walfiqhi labada baab ee usuuludiinka iyo usuulfiqiga ayuu u cadday usuuldiinka marku wuxuu ula jeedaa ah, caqiidada ula jeedaa weyaan ayuu ayaa u caddaynayaa iwa naxwad ali iwa naxw naxwada iwa tasriif sarfiga iwa luqata luqada nacam iwa naxwa dalika wixii la midka weeyaan ima biqiraa'ati kitaabin kitaab akhrintiisa ayuu uga caddaynaya fi lfanni fanniga dhexdiisa ayuu u akhriya ow bitadriijin amaba u kiskisayn u yaryarayn amaba dhimrin oo xabad xabad ugu sheego cala tuuli si toosa weeyaan wahaakada sidaasoo kale kullihi dhammaantii idaa kaana hadduu ada shaykhu shaykha caarifan wahada cafwan wa hada arrinkaas kulluhu dhammaantii idaa kaana markuu yahay weeyaan ashaykhu shaykha caarifan mid aqoon badan u lah bitilka alfunuuni faniyaalkaas aan soo sheegno dhan markuu yaqaano weeyaan wailaa hadduusan aqoonin oo hal fani iyo laba fani iyo wax lamid uu yaqaano falaa yatacaradu laha uma bambaxaya bal ykhtasir wuxuu ku gaabsanayaa calaa maa yutqinuhu cilmigu suga usuuli ayaad maqlaysaa mufasir ayaad maqlaysaa muxadi ayaad maqlaysaa luqawi ayaad maqlaysaa takhasusaadka marka waa saas ninka haddii sheekh la yihahdo macnaheeda ma aha inuu wax walba yaqaana maya cilmi kasta wax buu ka yaqaanaa laakiin cilmiyaha qaar ayuu qofka baacdheer u leeyahay weyaan waxay culimada dhahaan weeyaan tacalam min kulli shayin watacalam tacalam shaya min kuli shayin wa tacalam kula shayin min shayin cilmiga hal cilmi wax walba ka bara hal cilmi wax walba soo koob inta tabartaada cilmi kastana xoogaho ka bara waxay culimada yidhahaan weeyaan nacam wa hada arrinkan kulluhu dhammaantii ida kaana markuu ahaada weeyaan carifan ashaykhu sheykha carifan mid yaqaan bidilka alfunuun faniyaalkaas wailaa haddii aynay arrintaa jirin falaa yatacaradu laha uma banbaxa bal yakhtasiru wuxuu ku gaabsanayaa calaa maa cilmi yutqinuhu uu sugaa minha culumtaas ka mida ama funuuntaas ka a wa min dalika arrinkaas waxaa ka mid ardayga uu u sheegaa ood u caddayna maa ayaa ka mid wa min dalika waxaa ka mid ah shay kiisa naadirka ah oo yaqaw dhaca min almasaa'ili masalooyinka alhariibati oon la aqoonin iw fataawada alcajiibati ee cajaa'ibta badan iw almacaanii macaanooyinka alquxtati ama alqaxtati ee waxaa weyaan adag weyaan iyo wanawaadir furuuqi farqiga iyo furuuqda kuweeda naadirka ah iyo walmucaayaati gogaalaysiga ama alhaasta alfiqiya waxa loo yaqaano inuu qofka u caddeeyo weyaan kitaab waxaa jira alhaazu alfiqiya gogaalaysiga ama diin laacadalayda ayaa cilmiga fiqiga si loo sahlo ayaa laisku weydiiyaa xataa cilmigaas inuu udhexgalo ayaa waxaa weyaan loo baahan ya ardayga markuu khaasatan gaaro meelaha iyaga weyaan cilmiga aad wax badan buu arrintaad ugu sahlaya wa min dalika waxaa ka mid ah maa laa yasacu wuxuusan waasic u noqonin alfaadila qofka faadilka jahlu inuu ka jaahil noqdo ka asmaai lmashhuuriina waxyaabahaad u caddayn ardayga adbara waxaa ka mid ah waxyaabaha qofka faadilka ah inuu jaahil ka noqdo aanan mxuu ahay aan loo ogolaanaynin oon habboonayn waxaa ka mid ah ka asmaai lmashhuuriina kuwa la yaqaana magacyaalkooda min asaxaabati saxaabada kuwooda la yaqaan abubakar cumar cumaan cali wamaa ila dalika haakada iyo taabiciin taabiciinta man bacdahum kuwa ka dambeeyey oo min aimati muslimiin muslimiinta imaamyaalkeeda ka mid a ah. iyo wa kibaar azuhaadi kuwa zuhdiga lagu yaqaano kuwada waweyn iyo saalixiin kuwa susuuban kalkhulafaa'i alarbacati afarta khulafadoo kale abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo cali oo kale wa baqiyat alcashara tobanka almubasharati eh, almubashara tobanka jannada loogu bishaareey iyo wanuqabaa horjoogayaalkii maalintii habeenka nabiga la ballamay calayhi salat slaam uu kula ballamay alcaqaba lagula ballamay oo nabiga diinta inay diaacaan diintu nabiga lamid inay diaacaan la yimid alay ay difaacaan inay u raacaan muxuu ahaa inaad madiinabiga u raaca in dowladda islaamka laga dhisa madiina raggii nabiga aad kula ballamno qabada aha iyo labada aha magacahooda inuu qofka barto weeyaan alina cashar walbadriyiina raggii bader xaadir iyo almuktiriina kuwa muxuu axaadiista nabiga aadka in badanoo ka mid abu hurayra raggiisa weeyaane umulmuminiin caaishana ku jirtay iwalcabaadilati afarta cabdalayaal walfuqahaai asabcati todobada muxuu ahaa fuqahada todobada oo curwa iyo salim iyo ragga ay ka mid yihiin weyaan walaimat alarbacati iyo afarta imaam shaafici iyo muxuu ahaa iyo maalik iyo axmed iyo abu xaniifa raximahumullah raxmatan waasica inuu ardayda u caddayood bara ayaa iyadna wanaag badan weeyaan oo fayadbita muxuu ahaa asaga dabtiyo ayagana inay dabtiyaan uu ka shaqeey asmaahum magacyaalkooda dabtiga waa muxuu aha sugitaan oo barasho la suga asmaahum magacyaalkooda iyo wa kunaahum ama naanaystooda iyo wa iyo da'dooda ay ku dhinteen iyo wafayaatuhum waqhti ay geeriyoodeen iyo wamaa shay yustafaadu laga faa'idaysto min maxaasina aadaabihim aadaabtooda wanaagyaalkeeda aadaabta ayaga ay lahaayeen iyo wanaagyaalka ay lahaayeen iyo wixii laga faa'idaysana inuu baro iyo wanawaadir axwaalihim xaalyaalkooda tooda mxuuah waxyaabaha naadirka ahaa oo aadka aadka arrinta ayaga ma ahan cid kaleoo arrinta ayada ku tilmaaman ayarta weeyaan waxaa ka mid ah, ninka la yidhaahda abubakr sidiiq radi allahu tacala anhu ardaahu inuu nabiga u keenay bijamiici maalihi maalkiisoo dhan inuu nabigu keena alayh slat slam kadibna uu la weydiiyey uu yidhi nabi allow ilah baan ugu soo tagay iyo rasuulkiisa sala allahu aleh ali wasalam iyo wa nawaadir axwaalihim xaalayaalkooda naadirka fayaxsulu waxaa uu xasila uu helaa marka lahu isaga maca tuul dhirir la joogitaan lala qabo oo muddo dhirirka lala qabo fawaa'idu faa'idooyin kaiira ee tira badan kaiirat anafci nafcigeed uu tiro badan yahay iyo wanafaaisa wanaagyaala casiizat aljamci ururinteeda ay muxuu ahay culays badantah weyaan walyaxdar ka digtoonaada sheekha kula alxadari digtoonaan dhammaanteed min munaafasati bacdihim ardayda qaarkood inuu la tartamo ha iska ilaaliya sheekha weeyaan muxuu la tartamayaa likarat taxsiilihi ardaygaas cilmiga ururintiisa iyo fahamkiisa iyo cilmiga qaadashadiisa badnaanteed awgeed inuu ula tartamo ha iska ilaaliya sheekha weeyaan aw ziyaadati fadaa'ilihi ama ardayga asaga fadliyaalka aad leeyahay oo kordhay oo xoogaystay darteed inuu ula colloobo ood ula tartamo ha iska ilaaliyo maxaa yeelay lianna hawaaba fadaa'ilihim fadliyaalkooda ayaga ardayda ay leeyihiin hawaabteeda caaidun ilayhim caaidun maxaa idin ilayhim walaa ilayhi ilayhi sooma isagay usoo laabanaysaa sheekha weeyaan caaidun waxay usoo laabanaysaa ilayhi ilaan fadliga isaga isaga aad sabab u dhiga subxaana wa tacaala wa xusna tarbiyatihim tarbiyadooda oo wanaajiyana maxsuubun waxaa loo xisaabinaya oo lagu xisaabinaya alayhi isaga weyaan ardaygan qiimaha badan yaa soo saaray sheekh hebel ayaa laleeyahay weyaan walahu isaga ay u min jihatihim ardayda ayada oo qiimaha badan oo fadliga badan oo cilmiga badan xaggooda fi dunya adduunyada adducaa duca ayuu ka helaya oo loo soo ducoynaya iyo wahanaa iyo ammaan iyo wadikri sheegitaan aljamiil ee wanaagsan ayuu ka helaya nacam ardaydu waad aragtay daa'iman wa abadan sheekhanaga saasuu yidhi sheekhanaga qiimaha badnaa sheekhanaga saasuu ahaa sheekhanaga kada saasay u sheegayaan adduun intaasuu ku helaya wa fi laakhirati aakhirana waxa uu helayaa athawaab hawaab ayuu helayaa iyo ajar aljaziil aad u weyn marka macallinka ama sheekha inuu sidaas u dadaalo ood ardaydiisa saas muxuu ahay uu tarbiyeeyo wanaajiyo ayaa loo baahan yahay ood waxaa weeyaan aad ugu dhimriyo cilmiga u dordooro oo qiimaha inta qiimaha badan oo weliba si kooban cilmiga si ay ku heli lahaayeen aad xooga saar weyaan aad saara weeyaan hada wallah aclam wsala allah waslm ala cabdi warasuuli mustafa